raximah llahu tacaala wuxuu ugu magac daray jaamiclaymaan dhaaraha kii jamcinayey ama kulminayey masaaishooda ishooda waxaa markaa lagaga warami doonaa tusaalayaal kala duwan oo dhaartiya iyo qaabka ay ku dhacayso in dhaartii ay jabto iyo sida fulinteedu ay noqonayso taas ayaa markaa masaail fara badan oo la rabo qofku inuu markaa maskaxdiisa uu ku layliyo si uu hadhow toole u barto awood ugu yeesho masale kasta oo dhaar ah oo ku timaada sida looga badbaadayaa siday noqonayso iyo waxa keensanaya in dhaartii ay jabto wuxuu ihi low qaala ama idaa qaala sanusakda qaar ku qoran idaa qaala wallahi laa sakantu daara wahuwa fiiha waamkanahu lkhuruuju minha walam yakruj xanif wuxuu ku bilaabay idaa qaala marka uu qofku yidhaahdo wallaahi laa sakantu daaran wallaahina aanan guri degeyn markaa guri gaaru ka hadlaya gurigan wallaahina aanan degeyn buu yihi waa daar mucayana wey ma aha leeyahay wallaahina aanan guri degeyninoo markaa sidan iminka ay u taalla nakira ahaana uma jeedo waayo waa ka ku yihi wahuwa fiihaa isagoo gurigii kuma jiraba guri uu ku jiro ayuu yihi wallaahina aanan degeynin wallaahina aanan gurigan degeynin buu waanu ku jiraa wa amkanahu alkhuruuju minhaa ay una suurowdo oy suurtagal u tahay inuu ka baxo laakiin walam yakhruj aanu ka bixin uu iskaga sii nagaaday xanitha dhaartiisu way jabtay ninkaa oo kafaaradii baa lagu yeeshay haddii qofku yidhahdo wallahi inaanan gurigan degaynin oo uu haddana iskaga sii jiro iska sii deganaado isla markiiba aanu bilaabin inuu ka baxo isagoo bixi karayey ninkaa isagaa joogitaanka uu sii joogayo gurigii ayaaba deganaansho ah markaa dhaartiisaasi sidaa ayay ku burtay waxaana laga rabaa kafaaradeedii waa kii markaay u suuroobaysay laakiin haddaanay u suurtagal ahayn inuu baxo sida inuu xidhxidhan yahay oo kale dee kaasiguu sii deganaa lama odhanayo ee aan bixi karaynin isla markiiba hadduu baxana waa kan inoo sheegayo wuxuu yihi wain kharaja minhaa hadduu isla markiiba baxo wey filxaal wey isla markiiba biniyati taxawul iyadoo ujeedadiisu ay tahay ka guur oo meeshan ka wareeg lam yaxnath inta uu xamaantii guranaya ama uu socdo lama odhanayo dee ilbiriqsiyaad kusii jirtay ama daqiiqadaad kusii jirtay ee muxuu ahaayey waa dhaartaadii way burtay lama odhanayo wain rajaca ilayha hadduu u soo noqdo linaqli lqimaash ama alqumaash si uu markaa u guro alaabtiisii qumaashku de sidiisa waa dharkii laakiin de alaabtiisii o dhan baa loo waday xamaantiisi wixiisii buu ka guranayaa saasuu ugu soo noqday lam yaxnath soo noqoshadaa aanay ujeeddadu ahayn in uu meeshii dego ee ay tahay uun wixii kaa yaallay ka qaado dee deganaansho kaa lama yidhaahdee wuxuu noqonayaa markaa mid aan dhaartiisii sidaa ku jabaynin kafaarana aan loogu yeelanaynin wuxuu yihi culimmada qaarkood halkaa waxay markaa shardi ka dhigayaan in aanu cid kale u dirsan karin alaabta hadduu cid kale u dirsan karo isagu yaanu soo noqonin cid kaloo alaabtii uga soo gurta ha dirsado iyay culammada qaarkood leeyi sidoo kale haddii uu soo noqdo gurigii isagoo qof xanuunsanaya kusoo booqanaya dee deganaansha lama yidhaahdo taana iyadana dhaartiisu ku jabi mayso marka eeg maxaa la rabaa in lagu baro kelmaddu waxa ay luqa ahaan keensanayso iyaa la ilaalinaya haddii aanu curfigu inaga rarin oo aanu dhinac kale inoo rarin markaa gurigan degi maayo deganaanshihiibuu iska ilaalinaya laakiin wax aan deganaansho ahayn dee loo diidi maayo qof buu soo booqday xanuunsanayey alaab buu soo doontay uu ka qaadanayey dadkii reerkaabuu soo booqday oo bal iska warramoo bal dadkaan meesha kaga tegey sidaa xaaladoodu ay tahay iyuu ugu soo noqday waxaasoo dhan dee deganaansho lama yidhaahdo markaa lafdigiibaad ilaalinaysa wuxuu yihi wain xalafa laa yusaakinu fulaanan hadduu ku dhaartay inaanu ninkaa hebela la deganaanaynin fa sakana kullu waaxidin minhumaa fii beytin deetana mid waloo labadoodii kamid hiba uu markaa dego qol min daarin guri ka tirsan daartaasoo kabiiratin weyn aw khaanin ama hoteel iyo funduq ama albeerko basa u taqaana ka tirsan midba qol buu ka degay wanfarada mid waliba wuxuu la gaar noqday bibaabin albaab isaga u gaaro uu ka baxayo wa kalaqin iyo markaa quful isagii markaa u gaaro uu xidhanayo lam yaxnath dhaartiisii sidaa ku buri mayso wallaahi inaanan hebel la degeyn buu yihi de hadday markaa guri wada deganaadaan meel guriya oo isku meel ka baxayaan hadduu doono midba boqol ha deganaado laakiin waa isku daarad waa isku albaab waa isku quful keliya oo dee qufulkaabaa de midalo furihiisa ku furanayaa kala qolba ha ahaadaan maxaa la odhanayaa luqa ahaan marka la idhaahdo lama dege labadaa qof way wada degan yihin baa la ohanaya mise ma wada degana may wada degan yihin baa la odhanaya markaa hadduu gurigiis kaga sii jiro ninkaasi dhaartiisi u jabiyey markaa kafaaradii waa lagu yeeshay hadday laakiin guri gurigu uu guri weyn yahay oo mid waliba albaab u gaara iyo daaradiisi iyo wixiisii uu leeyahay haba isku dheganaadaan labada qole ay degan yihiin kol haddaanay isku soo gudbaynine mid walba albaabkiisa iyo wixiisa uu gaar u yahay uu dibadda uga baxayo dee isku guri markaa ma degana lama odhanayo way isla degan yihiin lama odhanayo hoteelkii ka waran hoteelka laftiisa sheekhu sida cibaaradiisa daahirkeedu uu yahay haddii ay isku albaab yihiin oo ay meelun ka wada baxayaan in gurigi uu la mid yahay iyuu ku socdaa laakiin imaam raafici wuxuu leeyahay hoteelkuu ka duwan yahay guriga oo de hoteelka qof walba qolkiisa iyo waxaa loogu talagalay dee inuu maaragtay dad fara badan oo aan shaqo isku lahayn oo nin waliba qolkiisa deganaado marka way isla degan yihiinna lama yidhaa buu leeyahy dadkaa hoteelka ku jira way isla degan yihiin lama yidhaa maadaama mid waliba uu qol u gaara oo furihiisiy wiiisi u wato dadkan kalena aan waba ka khusayn daaradaa unbay wadaagaan dad markaa isku dano iyo isku hawlo iyo isku eh, maaragtay ma aha marka mar hadday saa tahay buu leeyahy hoteelka haddii aanay qolkii wada degen midba uu qolkiisa degan yahay lama odhanayo way isla degan yihiin waayo hoteelka sidiisaba eh, dee waxaa loogu talagalay ummado kala duwan in mid waliba qolkiisa uu markaa uu deganaado laakiin gurigii dad isle ayaa dee gurigii ku wada noolaada wuxuu yihi wain xalafa laa yadkulu haadihi daara hadduu ku dhaarto gurigan inaanu soo gelaynin wahuwa fiiha isagoo kuna jira guri uu ku jiro ayuu wallahi inaanan soo gelayn gurigan falam yakruj muubixina uu iska sii fadhiyey ma la odhanayaa dhaartii waad jabisay ilan wallahi inaanan soo gelayn baa tidhi waanad sii fadhiday fa fiihi qowlaan laba qowl baa imaam shaafici raxmat ullaahi calayh laga soo guuriyey halkan asaxuhumaa midka xooga badani waxa weeye laa yaxnas sii fadhigu soo gelid maaha sii fadhigu soo gelid maaha wallaahi inaanan gurigan soo gelayn buu yihi wuu iska sii dhex fadhiyey lama odhanayo wuu soo galay mar haddaan la odhanay wuu soo galay sidoo kale de ku jiray in la yidhahdo mooyaane wuu gashanaa lama odhanayo sida kuwa inoo soo socota wuu kaga duwan yahay taa mar hadday markaa sidaa tahay soo gelid cusub unbuu iska ilaalinayaae sii fadhiga uu sii fadhiyaa ma noqonayo istidaamadu istidaamadu ma noqonayso halkan dukuul ma noqonayso wain xalafa hadduu ku dhaarto laa yalbasu hawban maradan inaanu xidhanaynin wahuwa laabisu isagoo xidhan fastadaama u iska sii xidhaado aw laa yarkabu daabatan buu ku dhaartay inaanu gaadhigaa fuulayn ama aanu faraskaa fuulayn wahuwa raakiba isagoo fuushan fastadaama markaasuu iska sii saaraaday xania ta halkaa dhaartiisu way waxa kala duwan gurigii isagoo galay uu yihi wallaahi inaanan soo gelin dee wuu gashan yahay lama odhanaye wuu ku jiraa baa la odhanaya kelmad cusub baa loo isticmaali kelmadii hore gelitaankii sii joogidda uu sii joogo loo isticmaali maayo laakiin maradii uu xidhnaa markuu l wallahi inaan maradan xidhanaynin ee uu iska sii dee wuu xidhan yahay kelmadii xidhnaanshuhu weli wey jirta soo arki maysid huwa laabisuhu buu ku yidhi kaa hore wahuwa daakiluhu lama odhanayn marka halkan lama odhanayo kelmadii kuma dhaboobaysa mar labaad tii hore dukuulka laakiin tan kelmadda lafteedii baa loo sii isticmaalayaayo wuu xulan yahay wuu fuushan yahay yaa la odhanaya dhinac kale way ka eegeenoo waxay yidhahdeen xagga muddada kuwaa hore daraf iyo muddo laguma qaydo de waxa weeyaan dakhala shahran ama dakhala maara kan dukuulkii muddo looma sameeyo oo muddadaasuu dukuulku socday lama yidhaaho laakiin lubsiga waa ohanayaa labisa haada thawba shahran laakiin lama odhanayo dakala haadihi daara shahran ama yowmeyni waxaa lama odhanaya sakana yowmeyni baa la odhanaya laba maalmood buu deganaa mooyaane laba maalmood buu gelayey ama laba maalmood buu galay dee lama odhanayo saa lama kan laba maalmood buu xidhnaa laba maalmood buu fuushanaa waa la odhanaya oo muddadii waxaan sii jiray ficilkii waa lagu sifaynaya marka wuxuu noqonayaa kaasi istidaamadiisu dhaartii way jabinaysa isla markii baan iska bixiyaa la doonaya sidii kii guriga yidhi ma sii deganaanayo guriga wallahi in degaynin dee kuma sii jiri karo wain xalafa hadduu ku dhaartay laa yatasawaju inaanu guursanayn wahuwa mutasawijun isagoo reerle aw laa yataaharu inaanu ahaaro qaadanayn buu ku dhaartay wahuwa mutaahirun isagoo weyse qabo o ahaaro qaba aw laa yataayabu inaanu cadar marsanayn buu ku dhaartay wahuwa mutaayibun isagoo cadrisan fastadaama cadarkii uu buu sii joogtay markaa maarata iska sii haystay dahaaradiisiibuu iska sii qabay xaaskiisiibuu iska sii qabay lam yaxnaf waxba dhaartu saa ku jabi mayso ila wuu guursaday lama odhanayo iyo wuu guursanaa iyo waxaas wax markaa la isticmaalo maaha maaragtay waxa weeyaan muddadaas ayuu markaa waxa weeyaan dahaaro qabay inaad tirahdo mooyaane wuu dahaaro qaataydii maarata wuu isdaahiriyeydii iyadana muddo looma isticmaalo oo taahara shahran ama taahara yowmeyn iyo tazawaja yowm waxaas lama isticmaalo zawaajku wax mar dhacaya khalaas wixii dambe markaa e, sifo kalu ayuu qofkii ka mutaysanaya inu dexaas leeyahay iyo wax noocaasa loo isticmaalaya diibkiina waa saas oo kale oo cadrisashadu markaa laysmarinayo un ficilkaa socda weeyaan sii jiritaankan cadarka uu sii jiro maaha inuu qofkii markaa cadrisanayo oo sidii deganaanshaana wuu sii degan yahay ama wuu sii xidhan yahay uu sii maarata fuushan yahay tiyoo kale ma aha wain xalafa laa yadkhulu daaran hadduu ku dhaartay inaanu guri gelayn fa sacida sadxaha deetana suduuxeedii sare uu fuulo isagoon gurigii soo gelin xaggaasu baabusallaandhigso dhakadu uga baxay gurigii miyuu galay guriga lam yaxna dhaartaasi ma jabayso sababtoo ah dee waxaa gelitaan lama yidhaa wa qiila qiil baale in kaana muxajaran sadxigaa sare hadduu dayr yar leeyahay sida guryaha qaarkood oo kale waatan kor loo yar taago kuwa shubka ah oo kale marka haduu taxjiirkaasi jiro oo dayr yar oo maaratay maaragtay dhismihii hadduu ku xeeran yahay sadxiga xanifa halkaasu de kudhex jiraa baa laohanaya waa kaas u kudhex jiraa de dayrkiiba dhinac walba ka xige dhaartu way abaysaa iyay qola tii laakiin lagama yeelin qofkaasi qofka qof gurigii galay lama odhanayo wain kaana fiiha nahrun haddii webi uu ku maaragtay guriga uu dhex marayo faxasala fi nahri aladii fiiha deetana uu markaa qofkii soo galo webigii webigiibu soo dhex dabaasha webigu gurigu markaa hoos maraya webigu markaa de guriga u dhex marayaayo qayb gurig gurigiibu soo dhex maraya dee gurigii markuu dhex joogo gurigii ku dhex jiraa qofkaasi markaa gurigaasi waxaa la odhanaya ninkaasi dhaartiisii wuu jebiyey aw sacida shajaratan ama geed buu fuulay tuxiitu biha xiiaanu daar derbiyadii gurigu uu dhinacyada ka marayo geed buu xaggaa ka soo fuulay laan buu markaa soo laantaasi guriga kusoo dhaadhacaysaayo kolkaa de waxa weeyaan gidaaradii gurigu dhinacyada ay ka marayaan hareereynayaan de ninkaasi gurigii wuu kudhex jiraa wuu galay guriga ninkaasi xanifa markaa waxaa loana dhaartaasi way jabtay waana lagugu leeyahay kafaaradeeda wain xalafa hadduu dhaarto laa yadkhulu daara fulaanin haadihi daarta hebel ama guriga hebel ee kan ah in aanu gelayn buu ku dhaartay fabaacahaa ninkiibaa gurigii iibiyey wa markaasuu isagiina gurigiio ninkii cusbaa leeyahay iyuu galay marka hore muxuu yidhi wallaahi inaanan gurigaa hebel ee gurigan hebel guriga hebel ee kan ah wallahi inaanan gelayn buu yii markaa dee guriga cumar buu yidhi maanta maxamed baale laakiin gurigii uu ka dhaartay cayntii ma isbedeshiso waa tii u qofkii lahaa unbaa isbedele dee gurigii uu ka dhaartay waa kan uun markaa lama eegayo maaliga la eegi maayo waxaa la eegayaa ishaarada guriga kan ah marka hadduu kii galo wadakala wuu galay iyadoo markaa qof kale uu yeeshay xaniia baa laleeyay dhaartaasi way jabtay ninkaana kafaaradii waa lagu yeeshay wain xalafa hadduu ku dhaarto laa yadkhulu daara fulaanin ninka hebel ah gurigiisa inaanu gelayn buu ku dhaartay markaa gurigiisa kancan buu odhan e wuxuu yidhi ninkaa ah hebel ah gurigiisa geli maayo buu ku dhaartay fa dakhala daaran guri buu galay yaskunuhaa ninkii hebel uu degan yahay bikiraa'in kira ku degan yahay aw caariyatin ama caariye ahaan u degan yahay haye ma gurigii hebel buu galay lam yaxnath ninkaa dhaartiisu ma jabayso ilaa an yanwiya inuu marka hore ujeedadiisu ahayd mooyaane maa yaskunuhaa ama maa yaskun wuuu degany meeshuu degan yahay markaa imika halkan walaa inaanan guriga hebel gelaynin luqa ahaan macnay keensanaysaa macnay keensanaysa waa wey dee waa guri uu ninkaa hebel leeyahay laakiin haddana xagga isticmaal ahaan waxaa loo isticmaali karaa meesha uu qofku degan yahay marka hadii ujeedadaadu ay tahay halka uu degan yahay dee ama caariye ahaado ama kira ha ahaado ama lahaanshaha milki ha ahaade intiiba dhaarti way ku jabi laakiin haddii kelmadda uun ay kaa soo baxday waarma meel kastuu degan yahay baad u jeeday war wallahi saa umaan fikirine dee ninkaa gurigiisa ma gelayo uun baan idhi laakiin kamaan fikirin ma waxaad ujeedaa meel kastoo uu degan yahay mise guriga uu leeyahay xaalada iyada maxayn odhan waa ilaaq xaalatulilaq baa la ihahdo waxaynu leenahay guriga uu leeyahay unbad dhaartaad ku jabas kaasun iska ilaali gurigu isagu leeyahay uun iska ilaali laakiin kuu degan yahay loo caariyeeyey ama laga kareeyey waa iska degi karta waad u tegi karta wuxuu yihi wain xalafa hadduu dhaarto laa yadkulu maskana fulaan hebel halkuu degan yahay wallahi inaanan gelayn buu yii halkuu degan yahay de markaa guri ula yimid aan lahaynba noqon karaa fadakala wuxuu galay maa yaskunuhu meeshii uu deganaa biijaaratin ku deganaa ijaaro kiro aw caariyatin ama u caariyeystayba xanifa dhaarti markaa way jabaysaade ilan meeshuu degan yahay buu yihi halkaasina waa meeluu degan yahy wain qaala hadduu yidhaahdo laa yadkhulu haadihi daara gurigan geli maayo wuxuu ku dhaartay inaanu gurigaa heben guriga kan ah laa ydkulu haadihi walahi inaanan gurigan gelayn buu yihi fa saarat carsatan banaan bay meesha noqotay gurigii baa la dumiyey inta gurigii la dumiyey ayay meeshiiba banaan noqotay banaankiibuu soo dhex maray fa dakhalaha wuu soo dhex maray oo meeshii banaankiibuu soo galay gurigii miyuu galay ninkaasi guri ma gelin lam yaxna dhaartiisu waa sideedii way u taagan sidaa dhaartu kuma jabto il gurigan inaan gelayn bu guri buu sheegay maantana meeshii waa banaan guri ma dhaartii ma jabayso wa in uciidad gurigii haddii dib loo dhiso biniqdihaa burburkeedii dib loogu dhiso niqdi iyo nuqdi imaam nawowi nuqdigaaba ashhara buu leeyay laakiin malaha kutubta luqada sida kalaa ku xoogan qaarkood baaba dambada diidayaba oo niqdile naqdigu markaa waa burburkii wixii ka burburay gurigii markii la dumiyey burburkiisii haddii dib loogu dhiso deetana fadakalaha uu soo galo meesha gurigii dib loo dhisay oo isla ciidiisii iyo dhagaxaantiisii iyo wixiisii un dib loogu dhiso in wax cusub aan la soo gelinin ayuu galay dee ninkaasi dhaartiisii ma jabtay mise way taagan tahay isla gurigii uu ka dhaartay ayuu galay faqad qiila waxaa la yihi waa sidii muctamedka ahaydee yaxnau ninkaasi dhaartiisi waa jabtay maxaa yeele isla gurigii uu ka dhaartay ayuu dee in dib laysugu rakibaa guri cusub kama dhigayso wa qiila qiil baa yihi laa yaxna may gurigii taagnaa maylin dib baa loo taagay waa guri cusub mar hadduu guri cusub yahay dhaartiisii sidii bay u jirtaa iyay qola tiri laakiin lagama yeelin guri cusub wuxuu noqon lahaa dii wax kale oo lagu dhisi lahaa laakiin isla intii un baa lagu celiyey waxaa noqonaya waa gurigii un weeyaan kii u ka dhaartay un wey waxa uu yihi wain qaala hadduu yidhaahdo laa adkhulu hadihi daara min baabiha gurigan albaabkiisa ka geli maayo faxuwila baabuhaa ilaa mawdicin aakhara markaasaa albaabkii meel kale laga furay dhinac kaleaba loo duway albaabkii meeshii kaloo ka soo galay faqad qiila waxaa la yihi laa yaxnadu dhaartiisii ma jabayso wahuwa ظaahiru nasi hadalka shaafici sida ka muuqata wey wa qiila waxaa la yihi mayana yaxnadu ninkaa isagii dhaartiisu way jabaysaa wahuwa aladharu waana sida xooga badan buy meeshan waxaa dhowr suuray u iman kartaa masaladu laa adkulu haadihi daar min baabihaa haada inuu yidhaahdo gurigan walle inaanan ka gelayn albaabkiisa kan ah oo albaabkii buu ishaaray kaasi albaabkiisa kan ah buu yidhi albaab kaluu ka galay ninkaa xukunkiisu muxuu noqon dhaartiisii ma jabin ilan albaabkii uu sheegay kamuu gelin taas iyadu waa sidaa markii uu markaa ilaaqo ama dee uu markaa ujeedo albaab ama u daniyoodo albaabka mucayanka saasay markaa iyadu noqoni haddii laakiin albaabka kan ah aanu oran ee uu yidhi gurigan wallahi inaanan albaabkiisa ka soo gelaynin sidaasuu yii haddii uu ujeedo albaabkiisa kan ah waanu ku dhawaaqinu laakiin albaabkaa mucayiman hadduu u jeeday dee wuxuu la mid yihi isagoo albaabkiisa kan a yihi haddii uu u jeeday gurigaa wallahi inaan soo gelayna ama albaabkan ha noqoto ama albaabku ama kan ha noqdo hadda ama ku cusub ha noqdee dee markaana niyadiisa waa loo raaca laakiin marka aanay arrintaasi fikirkeedu kuba soo dhicin wallahi inaanan gurigaa albaabka ka soo gelaynin uun buu yidhi albaabbaana markaa jiray ma albaabkanaad si gaara uga dhaaranaysa mise gurigaba inaanad soo gelin badi albaab kale ataa inaad ka soo gelaysa kama dhaaranin miya haddii la yidhaaho uu yidhaa saa ugama fikirin anigu inaan guriga albaabka kasoo gelin baan diidaya albaabkuna makan mise ku kale su-aasha ismaan weydiin hadduu yidhahdo waa xaalatulilaaqa la sheegayo xaaladda iyadaa imaamu shaafici umka iyo mukhtasarkaba horta sibuu masalada dhigay oo wuxuu yihi inaa naquulu fii man qaala wallahi laa adkhulu min baabi haadihi اdaari gurigan albaabkiisa ka soo gelin qofkii yihi oo faxuwila baabuha fadakala min baabiha hada اlmuxdatha inahu xaanisun halkaasaasuu yihi albaabkii cusba hadduu ka galo dhaartiisi way abaysa halkaasaasaa ku qoran lakiin haddana uu sii wado waidaa xalafa rajulu an laa yadkhula min baabi haadihi daar inaan albaabka ka soo gelin hadduu ku dhaarto walaa niyata low isagoo aan waxba niyeysnayn xaatulilaq ay tahay faxuwila baabuhaa ilaa mawdicin aakhara deetna albaab cusub loo sameeyo fadakala minhu uu albaabkii cusbaa ka soo galo lam yaxna buu dhaartu ma abayso wain kaanat lahu niyatu hadduu niyey wax niyeysnaa fanawaa min baabi haadihi daari fii haada almowdici oo niyadiisu ay tahay albaabka kan ah lam yaxna dee albaabkaa kale uu ka soo galay dhaartiisii ku jabi mayso walow nawaa anlaa yadkhula daara xani haddii niyadiisu ay tahay un guriga inaanu soo gelin dee albaabku dana waa ka soo galay dhaartii way jabi mukhtasarka laa yadkhulu min baabi daari fii mowdicin faxuwila lam yaxna ilaa an yanwiya an yadkulahaa fayaxna marka cibaaradan mukhtasarka inta badan ishkaalka mararka qaarkood asxaabta ku keento iminka walow xalafa laa yadkulu min baabi daari fii mawdicin kelmadan fii mawdicin bu markaa meesha keena ku dhaartay inaanu albaabka guriga ka soo gelaynin mawdic meel yani waa albaabkii meel ku yaalay marka hadda yani albaabka kan amyuu ujeedaa mise wuxuu ujeedaa uun albaabka inaanan ka soo gelayno deetana aanu albaabkii albaabka kan a ah aanu odhanin halkaasay markaa asxaabtu isku qabteen marka daahirunasku siduu kuu sheegaya sheekhu hadalku siduu u egyahay marba hadduu yidhah wallahi inaan albaabka ka soo gelaynin albaabkii jiray iyuunbaa xaalatul ilaaqa lagu fasiri saasa hadalka loo fahmayaa khaasatan umka oo kale eegto laakiin waxay leeyihiin kol hadaanu albaabka kan a ah odhanin albaabkiisa kan ah haddaanu odhan ee uu yirun albaabka kama soo gelayo albaabkii la sameeyey iyo kii hore u jiray waa isku mid waxaanay tusaale uga dhigeen masalada hadduu yidhaahdo guriga hebel wallahi inaanan guriga hebel soo gelaynin hadduu sidaa yidhaahdo daara zaydin dee kuwa uu markaa leeyahay iyo kuwa uu dib ka yeelan doono iyo waxaasoo dhanba nin ka dhaartay ayuu noqonayaa haddii aanu niyeysnayn guri gaara markaa imika tanna kol haddaanu albaab gaara niyeysnayn albaabka uu gurigu lahaa markaa uu dhaaranayay iyo albaabada dambe uu yeeshay waa isku mide kii uu ka soo galaba dhaartu way ku jabi hadalkaa markaa naskaa shaaficiya ee mukhtasarka ku qoran iyo kaaonkiyana waa in lagu fasira bay leeyihin xaalatul itlaaqa markuu leeyahay ma jabayso dhaartii waa haddii uu albaab gaara uu markaa farta ku fiiqayo uu ishaaray markaa hadalkaasaa ku jira meesha wuxuu yihi wain qaala laa adkhulu hadihi daara min baabiha faxuwila baabuhaa ilaa mawdicin aakhar meel kalea loo raray faqad qiila laa yaxnas wahuwa ظaahiru اnas wa qiila yaxnas wahuwa adharu ka adharkii ee xooga badani waa inaan waxba albaabkii hore ku xidhnayne albaabaha hadduu ka soo galo mar haduu albaab soo geli maayo kiiu ka soo galaba ninkaasi kafaaradii waa ugu waajib wain xalafa hadduu dhaarto laa yadkhulu beytan in aanu guri gelayn buu ku dhaartay wain qaala wallaahi laa adkhulu beytan buu qoraya laakiin maqduudku waa sida wain xalafa hadduu dhaarto laa yadkhulu beytan in aanu guri gelayn buu ku dhaartay guri cayiman laa gurigaa gelayn buu yidhi eh, maya kani waa ku cayiman maaha waa nakiradiisaa udah wallaahi inaanan guri gelaynin beyt kelmadda beyt halkan ku socota af carabi fadakala beytan min shacar deetana buol buu galay waa kii markaa timaha iyo de dhogorta iyo waxaa laga sameeyey aw adamin ama kii saanta guri saana de waa buul bu noqona linsaan iyo caws iyo eh, dhogor iyo waxaasoo dhan bad maryo iyo waxaasaa laga samaynayaa soo ma maryihiina dee waa dhogorta iyo suufka iyo waxaasaa laga samaynaya xaanitha calaa daahiri nas naska imaam shaafici marka lagu socdo ninkaasi dhaartiisu way jabtay wallaahi inaanan guri gelayn buu yihi markaasuu deetana eh, uu buul galay dee buulku waa u guri cidii degan waqiila qiil baa wuxuu leeyahay qolyaha qaarkoodna ay xoojiyeen in dakhalahu xadariyu lam yaxnaf dadka ii kala qaad ma reebaadiyaa ninka meesha galay ee dhaarta marka hore dhaartay mise waa reemagaan hadduu reer baadiye yahay dee waa gurigiisii markaa ku ka dhaartayna dee noocaasunbaabu ahaa marka hadduu galo kafaaradii waa lagu yeelanaya laakiin nin reer magaalihii halkaa guri uma yaqaan buush iyo eh, buol iyo wax noocaasaa laga yaabaa qaarkoodna soomaaliga balaha guri iyo aqal baa u kala duwan soomaalida qaarkood guri iyo iyo aqal waaba u kala duwan yahay oo guri haddii la yidhaahdo dee waa kaa dhagaxa ah aqalna waa aqal soomaali laakiin waxaan filayaa xaggan oo kale iminkana waa aqalkayagi inaad iska tiraahdo inaan aad waxba loo inkirin haddii aad adigoo kii markaa dhagaxa ahaa sheegay ya ha ha aaga ha meshi laga soo guuri marka inta la deganya guri maaha marka laga guuro guri noqonaya alaa kuli xaal wa wa xaggii maaragtay luqadii luqadii asalaan kelmadani maxaa loogu talagalay bay da u noqonaysa marka madluulkii kelmadda macnihii kelmadda ee afkaa ay ka tirsan tahay iyaa had iyo jeer dhaarta loo eegaya qofkani markuu wixii ku dhaarto waxaa la eegayaa afkan uu ku dhaartay kelmadani maxaa loo isticmaalaayo maxay ka tahay marka dee qofkii reer magaalka ahaa fadhiga beyt guryaha caadiga dhisan buu u yaqaanaaye buulasha uma yaqaano beyt uma yaqaanoba markaa qiilkani uu leeyahay imaam shaaficina muu kala qaadin ee wuxuu yihi ninkii beyt ka dhaartay ee haddana kaa markaa e buulka galay wuxuu noqonayaa nin dhaartiisii jebiyey maxaa yeelay dee luqa ahaan waa beyt weeyaan oo xaggii af carabigii iyuu sidaa ka yahay curfiga laga yaaba inuu kala duwanaado marka waaad mooddaa in halkan curfigiina aanu markaa ka rarin ereygan carabiga ah macnihiisii ee weli beyt in loo isticmaala ay dee iska haalib tahay walow dadku haba ku kala duwanaadaan halkanuu markaa sheekhii odhan jiray abu zayd ayaa halkaa marka imika la wuxuu yihi shaafici halkan luqadii buu raacay curfigiibuu raacin oo curfi ahaan qofka reer magaalkii halkan beyt uma yaqaano marka halkan waxaa laga fahmi karaa in dhaarta imaam shaafici oo curfiga ku dhisay wadciga luqada ereyga wixii asal ahaan loo dejiyey aanu ku dhisay laakiin haddana waxyaalo kale may cafwan cagsigaan ujeedaa inuu inuu wadciga ku dhisayo oo yacni kelmaddan af carabi ahaan wixii loo loogu talagalay inuu ku xambaarayo ee aanu curfiga ku xambaarayn iyo caadadu waxay keensanayso ayaa halkan laga fahmaya masale kaloo ka cagsigeedaana way noo soo socotaayo waa deetana abu zayd almarwasi alqafaal sagiir sheekhiisii weeyaan qafaalkii khuraasaaniyiinta sheekha u ahaa sheekhiisi abu zayd almarwasi ayaa waxa uu yihi anigu garan maayo shaafici dhanku ula kacay dhaarta ma ayaa u asala oo ku soconaya mise wadciga iyo luqad ahaan kelmadda waxa loogu talagalay markeeda hore ayaa u asalo uu ku soconaya wain xalafa hadduu dhaarta laa yadkhulu beytan buu ku dhaartay inaanu guri gelaynin inaanu guri aanu guri gelaynin guri gelaynin de dmna waxba loo fahmi arooskii <laughs> ah, aqalkii baan ka cararay aqalkii bay dadkii qaar u yaqaanaan buol oo aanay maaragtay uba aqooninba kii markaa dee dhisnaa marka inaanan aqal aqalgalka laftiisu arooskii iska noqonaya soo ma <laughs> waaya in aanan markaa aqal soo gelaynin ayuu inaanu aqal soo gelayn buu ku dhaartay malaha soodaasa wa kala saari doontee fa dakala masjidan marka inaanu beyt gelayn buu ku dhaartay soo maha masjid buu soo galay masjidkuna waa maxay waa beytullaahi de fii buyuutin adina allahu an turfaca haddaba dee ninkaasi beyt beyt ilaahay buu soo galay beytna ma gelayuu ku dhaartaye dhaartiisu ma jabaysaa maya lam yaxnaf buu waayo halkan curfigiibaa aada u qaalibaho masaajidda dee marka beyt laleeyahay maarata guri ma gelaya iyo wixii lamida marka laleeyahay masjidku maskaxda kumaba soo dhacayaba meeshii dadku ay deganaayeen ayuunbaa kusoo dhacaysa marka hadduu masaajidkii soo galo uu deetanaysa wallahi waadigii beytka ka dhaartay kana waa beytkii ilaahay maxaa xala markuu kuu yimaado waxaad leedahay masaajidku maskaxdaada miyuu kusoo dhacay markii oo aad ka fikirtay inaad masaajidkana ka dhaaranayso maana markaan dhaaranaya maskaxdaydaba kumuu jirin bes haddaba guryaha caadigaa ah baad ka dhaaratay beytka ilaah hadda xataa iska seexato ood habeenkii uhoyato dhaartaadi saasi kuugu badbaadaysa wain xalafa hadduu ku dhaarto laa yakulu haadihi alxinata wallahi inaan anigu qamadigaa cunayn buu fajacalahaa sawiiqan wuxuu deetana ka dhigay sawiiq sawiiq waxa weeye inta daqiiq laga dhigay iyaa la solay deetana iyadoo markaa sideedaas ayaa doo iskaga cunaya markaa aw daqiiqan ama daqiiq baabu ka dhigayba markaa sawiiqu inta badan aad inaan loo daqiijinin la yar burburiyo sawiiqa marka la samaynayo waa la yar jajabinaya waa la maarata burburinayaa laakiin xoog daxiin loogama dhigay si daqiiqdoo kale markaasa haddana la solaya waayahay ama sawiiq baab daqiiq buu ka dhigayba buduu ka dhigay ama bur saad kolba utaqaan aw khubzan ama waabu sii dhaafiyeyo rooti buu ka dhigayba iyo laxoox iyo wax lamida fa akalahu markaasuu cunay lam yana ninkan miyaa lohanaya amadibu cunay marka waaad cunaysa waa maxay de waa laoox bu ohanaya waa furiweli maqash qof intaad isagoo furin cunay int timi war maay waaad cunaysaa ku yii qamadibaan cunaya ma lama isticmaalo marka kelmadda magacii way ka tagtay iyadoo magac kala noqotay ayuu cunay dee lama odhanaya markaa kelmadii ubaa laisweydiinaya qamadigaa ma cunayo buu yihi ma qamadibuu cunay maanta mise wax kaloo de wiii qamadigi ka yimid wax qamadigi ka yimid oo aan markaa magacii qamadi wadanin ayuu markaa cunay baa la odhanayaa ninkaa isagaihi dhaartiisii sidii bay markaa u tahay waayo wixii oo la bedelay ayuu cunay waayahay waa marka de markaa lama odhana magacii baan ayaanu hadda wadan bede haddii waa waa maxay la ihahdo waa daqiiq amadi oo kale waa laodhan laakiin waa qamadi cidina odhan mayso wain xalafa hadduu dhaarto laa yakulu lkhubza inaan rooti cunaynin khubzi markaa laxooxda iyo macanjeerada iyo roodhida iyo waxaasoo dhan waxaan la dubayo oo dhan ayay markaa de khubzigu uu noqonaya daqiiqdan inta la sameeyo haddana la dubayo khubzi bay wada noqonaysaa wuxuu yidhi haddaba khubzigiibuu ka dhaartay fashariba alfatiita eeg markaa khubsiga ma cunayo buu ku dhaartay ma cunayo deetana furinkiyo inta aada loo qooyey biyihii kala raacay ayuu cabi fatiidku markaa waa de wixii burburay oo de maarata biyihii kala raacay oo futaat noqday marka wixiio biyihii ama sharaabkii iyo shaahii de inta lagu bediyey iska sharaab noqday ayuu cabay markaa miyuu de isagu cabitaanka buu dhaarane cunid buu ka dhaartay soo wallahi inaanan cunayn buu yihi iminkana wuu cabay dhaartiisu waa sideedii ilan muu cunine de wuu shiidayba hadduu doono ama de shiididba uma baahna laxoodii o kale imika dad shahun ku badiso <laughs> kildhowna dad dhex dhigta xabadii de iska noqonaysaa sharaab caadi soo hadhow waad cabaysaa wain xalafa laa yashrabu sawiiqa sawiiqii aynu markiin soo sheegayna la solayey hadduu yihi wallaahi in aanan cabbayn ee cabitaan buu ka dhaartay fastafahu isagiioo engegeen ayuu bidhayo markaa gacanta intuu kusoo qaatay ayuunbuu aaya kolba in yar afka ku ritay isagoo qayrin isagoo waxaan ujeedaa engegen cabitaanna ka dhaartay de markaa waxaan engeganay aad isagio engegan kolba sidaan leedahay ma noqonayo cabitaana cunitaan buu noqonaya waa cunid safuufku waa waxa aad markaa soo qeydhin aad maarata isa waxaan ujeedaa engegan aad kolba in qaadanayso ad qariiranayso sa markaa leedahay ayuu noqonayaa markaa waa waa cunid eh ma aha cabitaan maaha markaa lam yaxnaf ninkaasi xinfi ma gelin wain xalafa laa yakulu sawiiqan walaa yashrabu hadduu ku dhaartay inaanu sawiiqi cunayna cabayna waaya fadaaqahu deetana wuu dhadhabiyey kadib iska soo celiyey lam yaxna dhaartaasi ma jabin waayo dee dhadh dhadh dhadhamintu mar haddaanad liqin wixii cunidna maaha cabitaanna maaha wain xalafa laa yaduuqu shay-an hadduu ku dhaartay inaanu waxba dhadhaminaynin ama shaygaa inaanu dhadhaminayn buu ku dhaartay famadaqahu markaasuu intuu calaliyey wa lafadahu iska tufay faqad qiila waxaa la yihi waa sida rajaxane yaxnas ninkaasi dhaartiisu way jabtay ila kol hadduu calaliye ma dhadhama hadhay waqiila laa yaxna qiil baa wuxuu leeyahay maya ninkaasi dhaartiisu may jabino dee kol haddii aanu wian soonkiisuba ku jabaynin dhaartiisuna kuma jabayso lakin waa qiil daciifa wey ninkani dhadhabuu ka dhaartay waanu dhadhamiyey maxaad markaa adigu halkaad uga qiildaysa ilan mar walba qiil walba iska qabsa un maahe qiilku waa inuu qiil macna ku fadhiyo yahay laakiin ninkan dhadhamada ka ee intuu afka geliyey calaliyey calaliyey calaliye dhadhami weliba sii dhaafi wain xalafa hadduu ku dhaarto laa yakulu samnan subag inaanu cunayn faakalahu markaasuu wuxuu cunay subagii fii casiidatin isagoo shuuro ama soor lagu maarata kudhex jira imika kudhex jiraa wa huwa aahirun fiiha waanu ka muuqda malqaacadda intuu daro ayaa de dhex gelinaya markaasuu ku qaadanaya ninkaasi subag ma cunay mise ma cunin wuu cunay xania kaasi isagu dhaartiisii jabtay laakiin haddii uu ku walaabo oo wax alla wax subagahoo meeshaa ka muuqdaa aanu jirin dee shuuruu cunay un in la yidhaha mooyaane subag buu cunay cidina odhan mayso markaa waxay yidhahdeen kaasi isaguna de waxa weeye dhaartiisu markaa ma abayso wain akalahu maca alkhubzi hadduu laakiin furin marsado maaragtay subagii ayuu furinkii marsaday de uu ka muuqanayaa ku wax ku qarsoomaya ma aha sidii shuuradii lagu walaaqiyo kale ma noqonayo kani waa kaasoo uu ka muuqdaa markaasuu ku cunay xanitha calaa aahiri madhabi madhabka sida daahirkiisu uu yahay ninkaa dhaartiisu way jabtay waayo wuxuu cunay furin iyo iyo subag labadiiba u cunay u isla cunay labadii wa qiila qiil baale laa yaxnau qiilkani waa labada ah masalaba uu noqonaya maaha masaladan dambe qiilkani wuxuu leeyahay dee qofkan muxuu cunayaa marka la yidhaha shuuruu cunaya kani muxuu cunay furin buu cunay subagan yaree marsan haba ka muuqdee ama uu ku yar qaadanayo magaca lama siinaya magaca inta badan raashinkan weyne uu cunayo iyaa inta badan la fiirinayaa dhinacaasay ka eegeen laakiin de waa aqiiqahaan nin kani wuu cunay subagii subagii oo aan la baabi'inina muuqda ayuu cunay markaa dhaartiisii ninkaa isagaa way abaysa wain xalafa hadduu ku dhaarto laa yashrabu min haada lkuuzi in aanu koobkan ka cabaynin wallaahi in aanan koobkan ama jeegan aanan ka cabayn buu fajacala maa fiihi wixii ku jiray buu wuxuu ku shubay fii gayrihi weel kale wa sharibahu markaasuu cabay lam yaxnaf maxaa lagu barayaa kolkuu qofku dhaarto sidaad u furdaamin lahayd iyada lafteeda mararka qaarkood wallahi inaanan xeedadaa waxba ka cunayn hadduu yidhaaho ama saxankaa wallahi inaanan waxba ka dhadhaminaynin saxankaa wallahi inaanan waxba ka dhadhaminayn hadduu yidhi mushkilad markaa saxan kale unkeen saxankaa kale un ugu gur waa kan dhe saxankii maaha waad bedeshay soo maa marka haddaanay isaga niyadiisu haddaanu maskaxda ku qabanin raashinkaa ma cunayo ee kelmadda un sidaa u yidhi wuxuu ku badbaadayaa in saxankii loo bedelo in koobkii loo bedelo xeedradii la bedelo saas weeyaan wain xalafa hadduu ku dhaarto laa yashrabu min haada nahri webigan wallaahi inaanan ka cabayn bui ama dooxaa wallaahi inaanan ka cabayn fashariba maaahu biyihiisii buu cabay fii kuusin oo weel lagu soo shubay kaasi xaniia baa dhisan isaga xal looma hayo waayo de webigan wallahi inaan webigan ka cabaynin dee kolleyba waa biyaha webigu may noqonaya biyaha webigan mabooda cabi kartide waxay noqonaysaa in maarata dad wa waxdarsigii deetana saa loo cabayey ayuunbuu noqonaya marka ninkii sidaa yidhi kaa isaga inuu weel ku shubtaa badbaadin mayso wain xalafa laa yakulu laxma hadduu hilibka ka dhaartay deetana faakala shaxman uu baruur cuno aw kulyatan ama keliya cuno aw sarban ama uu cuno xuubkan caloosha ku duuban ee cad iyo madhicirka iyo xuubka yar ee cadee khafiifka ah weeyaan sarbigu markaas soomaali talow waa xuub u noolahade hay xaydh xaydh oo dhan maaha de kan yara khafiifka ahee kan yara khafiifka midhicirka iya laga laga laga maaragtay laga dul qaado iyo caloosha iyo iska a xaydha caloosha wey xaydh mindhiciro xaydh taas weeyaan marka waa xaydh mindhicirada taasuu cunay aw karishan ama caloosha lafteedii baabuu cunayba waayo aw kabidan ama beer buu cunay aw tixaalan ama beer yar aw qalban ama wadne waxaasoo dhan hilib miyaa la yidhaahdaa lama yidhaha hilib lam yaxnaf ninkaa isagii sidaa dhaartiisii ku jabi mayso maxaa yeelay baruurtu dee hilib maaha inkastoo nooc yaroo kamida ah la odhan doono waa hilib waa nooc gaara lakiin shaxbigu sidiisa maaha kelidii hilib maaha Eh, xaydhaas iyaduna hilib ma calooshii hilib maaha beerkii eh, beeryartii beeryartu soomaalid bal xaaraan iyo ka aaminsan yihin ma garanayo ma cunaan marka ma xaaraan ka aaminsan meel alla meel <laughs> ay markaa cuskanayaan garan mayno beerkiiyo beeryartu waa isku midu waa beer yar adagu eh, wadnihii isaguna hilib maaha marka waxaasoo dhan qofkii hilibka ka dhaartay haduu cuno dhaartiisii kuma jabayso wuxuu laakiin ku yihi wain akala min aلshaxmi اladii calى dahri xanif baruurtan hilibkan dhabarka baruurta yaree la socota iyo dhinacyada sararaha iyo baruurta la socotaa iyadu hilib bay xisaabsan tahay baa layihi oo taasi asal ahaan waaba hiliba neefku markuu yar shishlaao yar naaxo ayuunbuu hilibkiisaa isu bedelayaa baa layihi hadduu yar weydoobana way casaanaysaa oo hilibkii iyo hilibkeedii bay dib ugu noqonaysaa markaa waxaa la yidhi taa sararaha iyo iyo dhabarku iyadu baruur asala maaha laakiin tan sakaarka iyo kuwa aan isbedelayn ayaa baruurtii saxda ahayd ahayda taasunbaa markaa laga hadlayaa laakiin baruurtaa kale hilibka asalkeedu yahay ee hilib markaa cadaaday u noqotay neefkoo shishlaaday daraaddeed taasi iyada la yidhi waa hilibkiiye dhaartiisii waa ku jabaysa wain akala alyata hadduu bari cuno lam yaxnath iyadana waxaa la yidhi dhaartii kuma jabayso ee hilib buu ka dhaartay baruur baridu baridu hilib maaha baruurna maaha sida minhaajka aad ku arki doonto waalalyatu iyo wasanaamu laysaa laxma walaa shaxman barida iyo kurusku hilibna maaha baruurna maaha labada midna maaha waa wax kale oo ka gaara marka kii hilibka ka dhaartay iyo kii baruurta ka dhaartay kuruskii iyo baridii way iska wadanayaanoo waa caadi wuxuu yihi in akala samaka ninkii hilibka ka dhaartay hadduu kalluun cuno ka waran iyada lam yaxda baa la yii lafteedana waayo inta badan dhaartiisi ma jabayso sababtoo ah kaluunka dee inta badan hilib looma isticmaalo markaas maad haysa wuu ku ohanaya baan haya hilibkii baan hayaa soo arki maysi markaa gaar buu usaarayaa kaluunkii iyadoo qur-aanka laxmi loogu magacaabay tastakrijuuna wamin kullin taakuluuna laxman ariya laakiin haddana waxaa la yihi aggii curfigiibaa dee xoog badanoo kaluunkii hilib lama yidhah kaluun waa la garab wadaa hilibkii imika o kale waxaa lamid noqonaya de digaaggii digaaggii gaar bay uga saaraan carabahana waa saas oo kale laxm iyo dajaaj iyo samad waxaas kala ohanaya ayaga laftooda inkastoo de adduunkan isku furmay baa de wax badan isu soo tabinaye waxaa laga yaabaa soomaalideenii hore inay waxaasoo dhan wada hilibun odhanayeen marka kaluunka malaha laga reebo wain xalafa cala shaxmi hadduu baruurta ka dhaarto faakala samiina dahri mid dhabarkiisu shilis yahay deetana uu cuno oo dee waxoogaa cadiin cadiinihii ay ku jirto awil alyata ama uu cunaba baridii lam yaxnaf dhaartiisi ma jabayso ilan barida waynagii soo nidhi baruurna maaha hilibna maaha hilibkan dhabarkuna cadaankiisa la socdaa waa hilib baa la yii maba ah baruur baruurtu waa waxaa sidiisa u baruurta sakaarka iyo wixii lamidkaa weeyaan wain xalafa laa yakulu ru'uus hadduu mada mada madaxyada ka dhaarta inagu de madaxba ma cunee <laughs> imika de wax badan imika waxaan filaya kuwa imanka gawraca neefka ma soo raaciyaanba madaxa carabta laakiin marka la joogo madaxu waa asaasi wax walba madaxa ka horeeya neefkii oo bilaa madaxa hadduu ku keeno ninkaasi neefba kuugu keeni madaxa waa in lasoo dhigo oo weliba qofka ugu maaragtay karaamo badan ayaa loo jebinayaa madaxoo laga siinayaa muxuu maskaxda ayaa loo jebinaya soo garan maysi wax bilaa madaxii markaa ma shaqaynayo hadaba hadduu qofku madax madaxyadaa uu ka dhaarto inaanu madax cunaynin lam yaxna dhaartiisu ku buri mayso ilaa bimaa yubaacu munfaridan madaxyada gaarka loo iibiyo madax ai iyo kii loda iyo kaa geela kuwaasa dee la iibiya wahiya ru'uus libili wlbaqari wاlhanam waa kaa ku yihi wa xoolahan dee la dhaqdo madaxyadoodii arig iyo geel iyo lodi kuwii kale ka waran deeradii iyo madaxii digaaga iyo kuwaa wuxuu yihi wain kaana madax yada markaa shimbiruhu iyagu ma soo gelayaanba meesha wain oo aggii curfiga ayuu halkan aada loogu dhisaya wain kaana fii beledin hadduu meel ku nool yahay qofkan san u dhaartay tubaacu fiihi ru'uusu sayd ugaadha madaxyadeeda la iibiyo munfaridatan si gaara loo iibiyo sida maarata madaxyada xoolahaba loo iibiyo iyadana madaxyadeeda loo iibiyo xanitha biakliha de iyadana curfigiisii ilaniyadiina madaxyadaasi kuwii xoolahii bay lamid noqdeen haduu cuno iyadana dhaartiisi markaa way abaysa wain kaana fii beladin laa tubaacu fii haddii laakiin meesha uu jooga ay tahay meel aan lagu iibinin madaxyada maaragta ugaadha dee tan madax ugaadheed cuno faqad qiila qiil baala yaxnasu dhaartiisu way abaysaa maxaa yeelay madax buu cunay madaxna uu ka dhaartay waqiila waxaase la yihi waa muctamadkii sidii saxdayd wey laa yaxnas ninkaasi dhaartiisu ma jabayso waayo waxaa lagu xambaarayaa mar haddii aanay niyada aanu ku qabanin kuwaa waxa uu lagu xambaari wixii laisla yaqaanin ee meesha laga heli jiray laakiin wax iska naadir oo maskaxdaba aan kusoo dhacayn marka kelmaddan la isticmaalayo lagu fasiri maayo marka halkana curfigii ayuu sheekhu uu halkana markaa u rajaxay beydkii markii la marayeyna de raacay lafdiga ereyga raacay halkaasuu markaa abu zayd lahaa laa adri calaa ma shaaficiyu baab alaymaan laakin waxa la sida asalkaa ah, kastoo isku yar khilaafsan yihiin cizudiin ibn abdisalam waxay leeyihin curfigu hadduu curfi xoogan yahay oo aan iska hor imanaynin isaga asala haddii markaa curfigu isyar khilkhilaafsan yahay oo aanu wax si qura u wada socdo ahayn markaa markaa waxaa loo noqonayaa kelmadani luqa ahaan ama afkan maarata ay ka tirsan tahay wixii markaa macnaheedu ah wain xalafa laa yakulu lbayda hadduu ukunta ka dhaartay lam yaxnath dhaartiisii markaa ku buri mayso ilaa bimaa yufaariqu baaidahu wixii markaa eh, waxan uu markaa ka eh, markaa baaidka bad afsoma maay noqonaysa wixii ukunta dhalayay ukuntii dhalanaysay un iska dhaadu ukuntii dhalanaysay ee kasoo baxaysay neefka ama waxaana da maaratay dhalaya ayuunbu dhaartiisu ay ku jabi laakiin ukuntii marka shayga la qala un kasoo baxaysay kalluunka kale de wuxuu leya bayd buu leeyay waa kanku yihi wain akala bayd aljaraad ayaxa ukuntiisii haddii uu cuno wasamak ama kalluunka beydkiisii lam yaxnaf beedkii marka la kala jeexo ayuunbaa dee maarata beedkiisa way sameeyaanoo quraacihii baa lagu samaysta inagu malaha aad uma naqaanaan umalaynaya laakiin beed dhalanaya maaha beed dhalanaya maaha oo marka waxa weya dibadda usoo baxaye waa ku un markaa ilaahay subxaana watacaala uu ku abuuray oo markaa si gaara ah inta loola soo baxo la samaysto ya maxaa lahahdaa maxaa lahahda haafiyeer kaafiyaan marka af soomaali ba afkii kale weeya a kaafiyarkaasi waa kuwaa weeyaan kaas wey marka kaasi dee marka ukun la yidhaahdo ukuntii la gelinaya waa tan dhalanaysa markaa taa dhalanaysa ee wixii markaa dhalayay ka soo baxaysa isagoo nool maa yufaariqu baaidahu fil xayaati baa loo jeeda isagoo xayawaankii nool beedkii ama ukuntii uu dhalayay taasunbaa lagu fasiri ninkan markaa beedka ka dhaartay taasunbay dhaartiisu ku jabi laakiin waxaan kale dee markaa maskaxdaba kuma soo degdegayaan marka beed la yidha ama ukul la yidhaahdo markaa iyaduna dhaartii soo geli mayso haddaanu isagu maskaxda kuqaban soo gelinin de wain xalafa hadduu ku dhaartay laa yakulu udman hadduu idaamkii ka dhaartay wixii wax lagu idaamayey hadduu ka dhaarto xania ninkaa isaga i waxaad dhaartiisa ku jabaysaa buu ku yihi biakli milx milxdi milxdi waxbaa lagu idaamaa walaxmi hilibkii isagana waxbaa lagu idaamaa waxaasoo dhami waa idaam weeyaan markaa waa inuu iska ilaaliyo fain akala tamra timirtii ka waran iyada lagu idaamaa sheekhu isagu wuxuu yihi lam yaxnadmey timirtu idaan maaha buu yihi isagu waa faakiho sida lidmacaanti iyo maaragtay maangadiioo kale un weeyaan isagu saasuu yihi sheekhu laakin lagama yeelin waqiila wuxuu yihi waxaa la yihi yuxtamalu waxaa suuragal ah an yaxnaa in dhaartu ay ku jabto hadduu timir cuno sida saxdiina tan weeyaan waayo timirta waxbaa lagu idaamaa nebiga imikaband waaan filaya ruuti dad badan baa dhex marsada oo intay timirtiisaa u dhexgashadaa ayuu ku cunayaa marka idaan bay noqonaysa nabiguna alayhi salaatu wasalaam xadiid baaba uga soo aroortayba inuu yihi haadihi idaamu haadihi inta khubsi iyo loo keenay iyo timir inuu isku idaamo yii idaan bay markaa timirtu waa idaane waxbaa lagu idaamay waxay noqonaysaa iyaduna mid markaa dhaartiisii ay ku jabto wain xalafa laa yakulu ruaban aw busran faakala munasifan xania dadkii timirta yaqaaneen baa waxaan fahmaye inagu timirna ma naqaanee timirtu xaaladay soo marta marka busridu waa xaalad ruabkuna waa xaalad timirtan inagu aynu naqaanaana waa xaalad balax baa iyaduna jirta waxaaso dham waa xaalado maarata timirtii ay marayso marka hadduu hadaba ruab ku ka dhaartay ruabku ka dhaartay waa xaaladda timirta timirnimada ka horeysa weeyaan ama wuxuu ka dhaartay busrigii busriguna rutabkaasu kasii horeeya faakala munasifan markaasaa wuxuu cunay ka munasifka la yihahdo munasifku waxa weeyaan waa busrigiioo qayb kamid ah ay rutab noqotay marka wuu kala barmay ku kala barmay weeyaan ilain bisaylkii dabada arko shaygu markuu bislaanayo dhinac buu kaga soo bilaabmayaa midabkii marka dambe ilah u iswada marka mid ruabkii qeyb ruab ka soo noqday intiisii kalena busri uu yahay kii ruabka ka dhaartay hadduu taa cuno de ruab dhamaystiran muu cunin kii busriga ka dhaartayna hadduu taa cuno busri dhamaystiran muu cunin laba marka e wain xalafa laa yakulu ruaban aw baa idin qoran mise wabusran qoran aw baa qoran a marka eeg dhib ma laha waa caadi ruab un bu eeg mu odhan xabad ruaba mu odhan xabad ruaba muu odhan ama xabad busriya muu odhan wuxuu yihi uun ma cunayo ama saasuu ku dhaartay ama busri ma cunayo de miyaanu ruab cunin ila qaybtan qayb ruabu cunay soo ma kan kalena qayb busriya buu cunay marka waxaa kala duwan inuu yihaahdo xabad ruaba ma cunayo iyo inuu yihahdo ruab ma cunayo de ruabkii markaa nus buu noqon karaa rubuc buu noqon karaa laakiin xabad ruaba hadduu yihaahdo de xabad dhamaystiran ba markaa la doonaya marka iminka kan munasifka cunay dhaartiisi way jabtay ilan ruab wuu cunay ama busrigii wuu cunay wain xalafa laa yakulu busratan waa tan marka xabad dhan oo busriah ma cunayabo ka dhaartay aw ruabatan ama xabad dhan oo ruaba ma cunayo faakala munasifan kii kala barka ahaa buu cunay kaasi markaa lam yaxda marka had iyo jeer waxaad eegeysaa uun dhaartiisii sidii ay ahayd miyaa loo helay mise looma heli wain xalafa hadduu ku dhaarto laa yakulu labanan inaanu caano cunaynin cabaynin maaha inaanu caano cunaynin buu ku dhaartay faakala markaasuu wuxuu cunay shiiraazan shiiraas wa ku shay buu inoo sheegi doonaa caanaha un laga sameeyo inagu laakiin dee waxaanu garanaynaa un muxuu dhay iyo dhanaan iyo garoor iyo malaha karuur iyo ya iyo fadhiga caana fadhiga intaasaynu inagu garanayna laakiin tobanaan ka samaynayaan marka wuxu faakala shiiraazan shiiraasku wax weeyaan bay caano inta la kariyo deetana adkaanaya dhanaana noqonaya markaa de waa qaab ayuu garanaya markaa u kariya shiiraas bay markaa ihahda marka caani u adkaanaya wax la cunay markaa de noqonaya deetana wuu cunay aw duuqan ama duuq buu cunay duuquna isaguna waxay yidhaahdeen waa caano inta la adkeeyey subagii dhan laga saaray burcadkii laga saaray inta la adkeeyo la fadhiisay ayaa burcadkiina laga saaraya biyanimadina mesha ka baxaysa caano adag iyo iyaguna noqonaya de ciirteenu malaha aada uma adkaatee ciirteenu waa la cabaa caadi baa loo cabaa ha iyagii wax adag malaha intoo la garooriyey oo adkaatay iyaa haddana laga saarayaa subagii iyadii oo aan haddana dareere laga dhigi wax markaa la cunay noqonaysa ciirtu taasoo kale way noqon karta ciir la fadhiisiya haddaynu dhahno ciir la fadhiisiya ayuu duuqla noqonaya kuwaasuu cunay markaa xanitha de ninkaasi markaa caana wuu cunaye dhaartiisii jabtay markaa fain akala jubnan hadduu jubnigan imika inagu isticmaalno uu cuno jubnigii markaa waxyaala kalaa de lagu daray caanihiiyo keliya maahe waxyaalaha lagu daray jubni buu cunay aw luuran waa ra weeyaan luuran luurkuna isaguna waxay yidhaahdeen waa caano u dhaxeeya jubniga caano fadhiga ah iyo iyo caano caadiyahoo la fadhiisiiyey oon markaa wax ka lagu darin labadaasuu udhexeeyayo qurayshana waa la yidhahdaa bay yidhahdeen taasuu cunay aw muslan maslan bifatxi ilmiim weey ama masliga masligu sidiisa waxa weeyaan marka caanaha caanuhu ay kala fadhiistaan ee fud iyo faarka ay noqdaan inta biyaha ah ayaa sideeda masli la yidhaahdaa marka masligaasi inta wax lagu sameeyey la fadhiisiiyey oo dee maarata laga shaqeeyey wax la fadhiisiiye uu noqday deetna haddii uu cuno aw kashkan ama kashki kashkiguna waxa weeyaan isagu maba aha caanaba caano way ku jiraanuune waa daqiiq iyo caano la isku sameeyey ayuu cunay aw aqian ama wuxuu cunay caanihii aqidka ahaayee inta la engejiyey la fadhiisiiye milixda iyo waxyaala lagu daraa milix iyo waxyaala lagu daray simka caanabooraho kale lakin caanaboorahan waa waa budee caano markaa kuuskuusan oo ay samaysan jireen bu ahaayo markaa xooluhu ka guraan ay biyaha ku qoysan jireen sida imaka caanaboora loo isticmaalo kale aqidkaa hadduu cuno ama subag cuno waxaasoo dhan waxaa la yidhi lam yaxdath waayo caana waxaa imika caana lama yidhaahdo wax kalena waa lagu daray ama maaragtay ha lagu daro milix iyo wax lamida ah, ama daqiiq ha lagu daro wa inta wax kale lagu sameeyey magac kala yeeshay ayuu noqonayaa caanihii qeyb unbay ka yihiin laakiin wixii caano keligiia oo maarata waa weeyaan la adkeeyey ma aha saas daraaddeed lama odhanayo qofkani caanuu cunay wax caana ku jiraan buu cunay wain xalafa laa yakulu faakihatan faakala ruaba aw ilcinaba aw irumaana xani hadduu faakihada ka dhaarto ama dase inagu imka khudaar baynu iska dhahnaa lakin khudaartu way noocyo badan tahay faakihadu de waa kuwan midhahan sidooda lagu cuno weeyaan hadduu markaa faakihadii ka dhaarto faakala ruaba timirtii ruabka ahayd u cuno aw ilcinaba ama canabkii u cuno aw irumaana ama rumaan cuno ama dee tufaaxi wixii lamidka ahaa waxaasoo dhan faakihada loo yaqaanay oo dhan dee xaniia waxaaso dhan bay dhaartiisa ku abaysa wain xalafa hadduu dhaarto laa yashamu rayxaan rayxaanka waa geed yaroo udgoon caleen udgoon weeyaan rayxaanka hadduu ka dhaarto inuunu markaa ursanaynin fa daymuraan daymuraanku markaa waa noocun kamida baa la yihi aggaa eraan laga helo laakiin magac yaroo u gaaruu leeyahay laakiin rayxaankii unbuu ka mid yahay kaa hadduu ursado xania reexaankiibuu ka mid yahay dhaartiisu way ku abaysa wain shama alwarda hadduu laakiin ubax ursado wardigu waa ubaxan cas weeyaan walyaasimiin iyo ka yaasimiinka la yhahdo isaguna waa cadda waa ubax yaroo cad daad marka gobolkii meelaha ku egto waad kuwa hadduu ursado lam yaxna reexaan lama yidhaahdo reexaanku waa geed gaara oo muxuu caleentiisoo dee caleen caadi o cagaaran buu leeyahay caleentiisa cagaaran baa la ursadaayo masaajidada iyo meelahaa la keenaa oo lagu udgooneeya marka kuwan iyaga reexaan lama yidhaahdo markaa dhaartiisii waxba u dhimi maaya wain xalafa laa yalbasu shayan falabisa dircan aw jawshanan inaynu iska sii wadnaa meelaha ku inyarbaynu insha allah wain xalafa hadduu dhaarto laa yalbasu shay-an inaanu waxba xidhanaynin buu ku dhaartay falabisa markaasuu wuxuu xidhay dircan birtii dagaalka aw jawshanan ama wuxuu xidhayba jawshanku jawshanku waa kaasoo kale laakiin aan jirka wada gaadhay meel soka ku joogsanay waa iska shaar oo kale shaar shaar dagaal buu noqonaya halku kan kale khamiiskii dagaalka ka yahay aw kufan amba kufkiibuu xidhay ka samaysnaa haragga aw naclan ama kaba ayuu xidhay aw khaataman aniga igu daraya ama fargal baabu xidhayba waxaasoo dhan xanifa dharkii caadiga aha la yaqaanay ma wallahi inaan waxba gashanaynin bu wallahi waxba xidhanaynin dharkii caadiga ah uu dhartiisoo ku jabay hadal ma laakiin waxyaalahan aan dharka caadiga ahayn sida kuwa birta ah oo kale iyo huudadii baashii dagaalkaee madaxa la geshanayay ti askarta birtii askarta iyo fargalkii wixii lamidka ahaa kuwaasi de iyago laftoodu waa wa waa wax la xidho marka waba walaal waba xidhan hadduu yihi way soo gelayaan qiil baale waqiila laa yaxnath oole inta badan dee xidhashada dharkiibaa loo isticmaalaa dharkiibaa maskaxda kusoo degdegaye kuwani ma imanayaan wain xalafa calaa ridaain anahu laa yalbasuhu go gaara hadduu ka dhaartay go-a walaayadaan xidhanayn buu yihi maradaas marka waa go wey waa maro go-a ah, laakin wuxuu kaa xidhan maayo uu ka dhaartay walam yadkuri ridaa kelmadda go kumuu sheegin fii yamiin dhaartiisa intuu marad maradaa wallahi inaan xidhanayn unbuu yihi ama kaa wallahi inaan xidhanayn unbuu yihi faqatacahu qamiisan waabu gooyayo wuu talayo khamiis buu ka dhigay walabisa markaasuu xidhay de kol hadduu mar ila maradii ka dhaartay un weeyaane xanifa dhaartiisu way buraysaa oo nin markaa wixii uu ka dhaartay sameeyey ayuu noqon wa qiila qiil baa halkaana yidhi laa yaxnasiyo markuu ka dhaaranayana go' buu ahaa iminkana waa khamiis qiil baa halkaa wax ka dayey laakiin waxaa leeyahay mar hadday maradu tii uun tahay aanu go ahaanna uga dhaarane mara ahaan uga dhaartay dee maradu waa maradii uun lakin hadduu odhan lahaa go walla inaan huwanaynin oo kale deetana go-nimadii uu ka bixi lahaa markaasaa markaa hadal iman laha wain xalafa hadduu dhaarto laa yalbasu xuliyan in aanu xuligii xidhanin xulig waa dee isku qurxin jiray falabisa khaataman markaasaa wuxuu xidhay faraad fargal aw mikhnaqata lulu'in markaa xuliyigu dee dahab oo keliya maahae waa waxaa la xidhxidhanayo jawaahirta la isku qurxinayo aw mikhnaqata lulu'in ama wuxuu xidhay silis luul ka samaysa xania de waa wax laysku qurxiyo waa xuliyigii magacii u wataay dhaartu way jabi wain mana caleyhi rajulun hadduu nin wax ugu mana sheegtay deetana uu ka cadhooday oo faxalafa laa yashrabu lahu maaan min catash anoo haraadan xataa wala inaanan biy anoo haraadan wala inaanan biyo kaa cabayn bu iyadoo hayo biya u kaban maayo bu deetana faakala lahu khubsan isagoo gaajaysan intuu arkay ayuu roodhi siiyo markaasuu iska cunay aw labisa lahu sawban ama isagoo aradan buu arkay markaasuu maro siiyey markaasuu maradii xidhay aw shariba lahu maaan ama biyaabu cabay uu isagu leeyahay min gayri caashin lakin isagoon haraadhaynin intaasoo dhan ba dee dhaartiisii muu khilaafay ila wuxuu yihi anoo haraadan wale inaanan biyo aad leedahay kabanayni de imika miyuu haraadan yahay ma haraadana isagoon haraadanayn buu biyihiisii cabay dhaartii jabi maysa lam yaxda baa hadduu waxyaalaha kale ka qaatana waa saasoo kale dembiyaba maaha wain xalafa hadduu ku dhaartay laa yalbasu lahu hawban mare uu leeya inaanu xidhanaynin fawahabahu minhu markaasuu deetana u hibeeyey wuxuu yihi maradan aan ku siiyey e wuxuu yihi mare aad leedahay walla inaan xidhanin markaasuu yihi tan waaban ku siiye iska aw labisa mashtaraa lahu ama mare uu isaga usoo iibiyey ayuu xidhay waxaasoo dhanba lam yaxnaf dhaartiisii waa sideedii may jabin maxaa yeelay wuxuu ka dhaartay mare uu ninkani leeyahay markuu kuu hibeeyey adigaabalaba kolka kolkaad xidhanayso waa maradaadii maradiisiiba ma maradiisaad ka dhaaratay markaad ka iibsatana maradaadii bay noqonaysaa tiisii maaha wuxuu adiga kuu soo iibiyeyna eed adigu udirsatayna de waa waxaad adigu leeda wuxuu isagu leeyahay maaha wain xalafa laa yadribu hadduu ku dhaartay gabadha in aanu garaacaynin wala in aanan waxba ku dhufanayn buu yihi fanatafa shacraha markaasuu timihii ka rifay waxba ku dhuftay waxba kuma dhufan aw cadaha ama waabu qaniinayba lam yaxnad wa culus bay gaadhsiisay ilan dhaar dhaartii unbaa maarata garaaci u diiday kolkuu wax kalu sameeyey garan waayo waa kan timihii rifa ama qaniineyba marka ninkaa isaga ah waxaa leeya dhaartiisii wuu ilaaliyey kol haddaanu kol wax ku dhufanin dhaartii wuu ilaaliyey wain xalafa laa yahabu lahu hadduu ka dhaartay qof inuu wax siinayo fatasadaqa caleyh deetana wax ku sadaqaysto xania dhaartii wuu jabiyey ninkaasi la maayo sadaqad weeyaan taniya siin maaha waxaan leenahay sadaqad kastaaba waa siin markaasaa ula soco wain acaarahu laakiin haddii uu wax ergisa ahaan ugu dhiibo aw awsaa lahu ama uu u dardaarmo iyada lam yaxnad baa layihi dhaartu halkaa maxama jabayso oo kan ergisa ahaan ugu dhiibay dee muu siinin wuu u dhiibey wuu ergiye ergisa ahaan buu usiiyey laakiin hiba ahaan umuu siinin kan u dardaarmayna waxaa la yidhi dee shaygii wuxuu qofkii yeelanayaa mar uu kani dhintayba qof dhintayna dhaartiisu ma jabto kol hadduu dhintay isagiyo weli dhaartii ay sideedii tahay wixii dhimashada kadib dhaca dhaartiisi ma khusayso wain wahaba lahu haduu u hibeeyo isagoo hibadiisa ka dhaartayba haddana yihi kanaan ku siiye falam yaqbal kiibaaba diidayba oo aqbali waayey lam yaxna dhaartu waa sideedii ilan hibadii may dhammaystirmine wain qabila hadduu ka aqbalo wahaye yidhaahdo laakiin walam yaqbidhu aanu weli la wareegin oo gacanta aanu ku dhigin iyadana lam yaxna weli dhaartii may abin waqiila yanau iil baa halkaa mar haddii waanku siiy haye lays yii iijaabkiiy qabuulkiibaa dhacay dhaartaasi way jabtay midle lakin waa daciif sida saxda ilan hibadii ma dhammaystirmayso oo shaygan lahaanshihiisii ma wareegayo ilaa qofkii uu la wareego alaabtii uu qaato wain xalafa laa yatakalam hadduu quraan hadduu hadalka ka dhaartay deetana faqara alqur'aana uu qur-aan akriyo hadal buu ka dhaartay markaasuubuu qur-aan akriyay hadduu doono qofkii wax ku fahansiiyeyba yaa yaxyaa khud ilkitaaba biquwati waataynahu lxukma sabiyan bu iska yidhi isagoo marka kitabkan meesha ka qaada inu yahao doonayo de kiina fahanyo kitaabkii meesha ka qaad laakiin ninkani de qur-aan buu akriyay soo ma mar hadduu qur-aan akriyay buu hadal hadal lama yidhaahdo qur-aan akris lam yaxnath dhaartiisu waa caadi wain xalafa laa yukalibhu hadduu qof hadalkiisa ka dhaartay faraasalahu deetana uu warqad u qoray way iska fadhiyaan ba de doonaan halkan ugu qoraya markaasu u diraya markaasu kaasna usoo jawaabaya markaasu haddana sheeko dhamaystiran baa dhex martay miyuu la hadlay lamu hadalde aw kaatabahu iyadii utanaa afwan faraasalahu iyo awkaadu kala duwan yihin faraasaladu waa maxay qof buu u diray wuu ku le waxaad ku tirahdaa hebel kiibaa utegayo markaasuu leeyahy bal saasuu kuleeyay markaasuu isagana kasoo qaadaya saasuu kusoo jawaabay waxaad ku tiraahdaa sidaa iyo sida miyuu la hadlay isagii <laughs> dee lama hadale qof unbuu fariin unbuu diraya aw kaatabow ama qoraal ayuu markaa kula sheekaystay aw ashaara ileyh ama farta ayuunbuu ufiiqayo fadhiisa wax weydiiyana saasuunbuu leeyahay iyo maaragtay maanta dhan markaa ishaaraad bay wixiiba ku dhamaysteen waxaasoo dhan wuxuu yihi lam yaxnad dhaartii ma abayso fi asaxi qowleyn sida saxdaa khilaaf baa ku jira lakin sida saxdaa ma abayso waayo maryam alayha asalaam markii ay ka dhaaratay hadalka inii nadartu liraxmaani sawman falan ukalima alyowma insiya bay tihi maanta qof bani aadan oo aan la hadlayaa maba jirto deetana markii ay ilmahan seetaa waa maxay yidhaahdeen isagun bay farta ugu fiiqday faashaarat iley de hadalkana waa ti ka dhaaratay marka haddii ay de ishaaradu hadday hadal noqon lahayd dhaarteedii may fulin baa markaa iman lahayd wain qaala allah salaytu hadduu salaad ka dhaartay fa axrama biha uu xidho xania saasa bay dhaarti ku jabtayba wa qiila qiil baa yidhi laa yaxnau xataa yarkaca me ilaa inta uu rukuucda gaarayo dhaartii ma jabayso qolaa tihi qolaa tihi mayane ilaa inta uu salaada dhammaysanaya dhaartii may jabin laakiin sida saxda mar hadduu yidhi ma tukanayo allaahu ninkaasi salaadii mar hadduu xidhay dhaartii halkaasi ku jabtayba lakin waxaa ka duwan baa la yihi hadduu yihahdo salaad ma tukanayo waxaa kala duwan ma tukanayo iyo iyo salaad ma tukanayo oo salaad markuu yidhah wax dhamaystiran bay noqonaysaa laakiin ma tukanayo waa maba xidhanaya bay noqonaysaa iyado wain xalaf lah maalo halkaas kaga joojino sala allahu waslama ala nabiyina maxamedi wallahu aclam